بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب قتال الجاني وقتل المرتد وباوي هي قتال الجاني روح جانيقة قردر وضع la dagaalankiisa wa qatlu lmurtad iyo ka diinta ka baxay ee ka noqday dilkiisa jaaniga min aljinaaya laga keenayo waa ruuxa daalimka ahee dadka dhibka u geysanaya kana gardaran kaasaa jaaniga la yidhahda ama xoolahooda ama naftooda ama ma ahee xurumaadkooda ayuu doonayaa inuu dhibaato u geysto isagoo daalim ah gaar daran kaan la dagaalankiisa in lala dagaalami karo oo layska celin karo wa qatlu lmurtad ninka diintiisa ka noqday isagana in la dilayo oo islaamnimada ka tegay oo diin kala galay can cabdillaahi bni cumara qaal qaala rasuulu llahi sal alay waslam rasuulku wuxuu yidhi man qutila ruuxii la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokodooda lagu dilo xoolihiisa isagoo difaacanaya oo ka sokeeyo xoolihii gadaal marsaday ruuxii la dilo fa huwa kaasi shahiidun waa shahiid waa ruux ilaahay dartii lagu dilay waay rawaxa wariyay abu daawuudda waa wariyay walnasaa-iyu waatirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiixiyey xadiidku lafdiga isaga ah ee uu xaafidku hadda u tiiriyey abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi lafdigaas bukhaari iyo muslimna way soo saareen axmed tirmidi nasaa iyo bukhaari iyo muslimba way soo saareen saas daraaddeed xaafidka sidaan uga baranayba waxaa ku ficnayd inuu u tiiriyo bukhaari iyo muslim amaa lafdiga abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi isagu waxa weeye nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam man uriida maaluhu bikayri xaqin ruuxii xoolihiisa la doonayo xaq darrana lagu doonayo ruux kalaa rabo xoolihiisa inuu qaato xaq darra ku qaato oo faqaatala dagaalama fa huwa shahiidun waay sidaa hadduu ku dagaalamo lagu dilo xoolihiisa isagoo difaacanayo waa shahiid xadiikaasi waa xadiis saxiixa wey أحمد iyo ثلاثadu waxay soo saareen kadalika min xadiisi Saciid ibn Zayd isagoo inta ka faahfaahsan xadiisku oo jumlooyin kale ziyaada ah ku daray oo wuxuu yiri man qutila duna malihi fa huwa shahid ومن قتل دون دمه فهو شهيد روحي isagoo dhiigiisa difaacaya la dilo oo naftiisa difaacaya waa shahiid ومن قتل دون دينه فهو شهيد ruuxii isagoo diintiisa difaacaya la dilana isaguna waa shahiid waman qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid ehelkiisa isagoo difaacaya ruuxii la dilana waa shahiid ehelku macnaa waxa weeye waa dadkiisa dumarkiisa iyo gabdhihiisa iyo dadkiisa ruuxii isagoo gardarro ka celinaya sidaa lagu dilo asaguna waa shahiid wa siyaadadaasuu leey ayb xadiidku marka wuxuu faa ruuxa kaa gardaran oo ama naftaada doonaya ama xoolahaaga ku socda ama ehelkaaga ku socda inaad iska celin karto haddaad iska celisana hadduu ku dilana shahiid baad haddaad dishana waa ahlunaar naar sidaas xadiidka riwaayada muslim baa caddaynaysa rasuul ow haddii xoolahayga la maago maxaan sameeyaa iska celi buu yidhi haddaan dilo ka warran waa ahlunaar hadduu i dilana waa shahiid baa tahay buui saas macna tayib xadiidkaas sida uu ku tusayo oo ruuxu inuu xoolihiisa difaacan karo ruuxa horarka ahee xoolihiisa rabana uu ka ceshan karo lana dagaalami karo xoolahaasi ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene waxaa qaba jumhuur culamaa culimmada badankood baa qaba maalikiyada waxay yidhahdeen xooluhu hadday yar yihiin naf looma dilo xooluhu hadday wax yar yihiin waxba yuusan ku dagaalami laha iska siiyo laakiin jumhuurtu waxay leeyihin mae xoolo yar iyo xoolo badan waa xaqa xaqa ninka dooganayana waa la iska celin karaa ninka xaq darrada ku socdo saasay leeyihin alimaamu shaafici caleyh raxmatullah isagu wuxuu shartiyeeyey markuu la dagaalamayo iska celinayo waa inuusan u qasdin dilkiisa yacni dhibkiisa unu iska reeb waa inay qasadkiisu tahay laakiin uusan u qastin dil saasuu isagu ayuu sharti ka dhigayaa tafaasiil fara badan bay culimmadu geliyaan xadiidka iyo dafciga qaabka uu noqon karayo culimmada qaarkood waxay ka soo reebeen haddii cidda xoolahaaga doonaysa uu sultaankii yahay dowladdii ayaa ku rabta ayadaa xoolihii xoog kaaga qaadanaysa iyadii baa ku dulminaysa ayada layska celin maayo lalana dagaalami maayo raciyada iyo dadkaas aad simantiin waay laakiin dowladda wixii ka yimaada asaga waxa weeye waa inaad dulmigiisa u dulqaadato wa waxaana laga qaadanayaa xadiidkii uu nebigu uri sal alay wasalam aimada jawrkooda ha lagu sabro walow daraba dahraka wa akhada maalaka xataa dhabarkaaga ha garaaco ha ku garaaco xoolahaaga bilaash ha ku qaato u sabro madaxda marka cidda xoolahaada qaadanaysa dulmiga ku qaadanaysa ku soo weeraraysa haday dawladii tahay dawladda hala dagaalamo ha qaadato xoolaha maxaa loo diidan yahay in dawladda la dagaalamo waxaa loo diidan yahay horey baan usoo tilmaanay iyada la dagaalankeeda mafsadada ka dhalanaysa ka badan sooma xoolo la qaatay iyo dawladii lagu kaco lala dagaalamo kala culus marka masaladaas iyadu daliil bay leedahay waa laga soo reebaya macna al-imam al-awza'i alayhi isaguna wuxuu kala qaaday laba xaaladood markay muslimiintu leeyihiin madax imaam leeyihiin ayadoo muslimiintu ay imaam iyo dawlad oo wax dagaala ka dhaxayni ninkii kusoo soo doonto iska celi weeyo xadiisku halkaas fadhiyaa buu laakiin markay muslimiintu intay iskhilaafaan kooxa noqdaan oo qabiilooyin iyo kooxa iyo isu laynayaan marxaladda xaalatul waxaa la yidhahdaa fitan baa la yidhahdaa sidaas daraaddeed markaasoo kale inaad isdifaacdo waxaa ka khayr badan inaad isdhiibto ha lagu dile oo wuxuu kala qaadayaa xaaladda fitanka ay taagan yihiin iyo xaaladda ayna fitan tirine nidaam iyo dowladi jiraan oo adiga goonidaada nin kuusoo maagay ruux kuusoo maagay macna taasuu imaamawsaaci kala qaadayaa axaadiis baana jirta macnaha tilmaamayso xaaladda fitanka markay ka warramayso fadilaysa iyadoo ruuxa ay u bannaanta inuu isdifaaco ayaa haddana waxay fadilaysaa xaaladda fitanka inaadan ka qayb qaadaninoo yani waxa weeye kunka khayra bnay aadam aadam labaduu dhalay kii khayrka badnaa noqo oo kee ah, kii la dilay sooma xaaladay arrintu qasan tahayo xaq iyo baatil isku qasmaanoo dhiiggu uu iska fududaado oo dardaro oo arintu qasanto xaaladda iyada ah taxadar qaado waay ama inta kale xadiisku sidaasuu ku fadhiisay waa awsaaca aleh raxmatullah ayb marka xataa xaaladda iyada ah hadduusan ruuxu fitnada mushaarakaynin oo uusan ka qayb qaadanin isaga wixii soo aaday iska celin karaya lafahaantiisa isaga iyo wixiisa iyo beertiisa iyo gurigiisa iyo xoolihiisa iyo ciddii soo aadday wuu iska celin karaa laakiin shardi waa inuusan fitanka ka qayb galin haddaad fitanka ka qayb gashood reerkiina la tahay dee xaq ku siin mayso reerkanagaan difaacaya reerkiinu mar waa aalim marna waa madluum mar waa gardaraya marna waa laga gardaraya soo mar walba hadaad reerkiina ku mowqifta man qutila duuna mali fa huwa shahiid ku socon mayso marka saasumaan man qutila duuna mali fa shahiid ku socon mayso marka zalim ba tahay mar marna madluum ba tahay waxaa laga hadlayaa ruuxan fitanka qayb ka ahayn oo iska ilaaliyay isagoo is ilaalinayana lasoo soo raadsaday kaas laga hadlay macna tayib culimada qaar kamid ah waxay tilmaamayaan ninka noocaasa marka la dilayay ku soo aaday ama naftaada raba ama xoolahaaga raba ama xariimkaaga ehelkaaga raba markaad iska celin kartood la dagaalami kartahay waa in aadan dilkiisa haddii wax dilka ka fudud aad isaga celin karto ha dilin waa inaad isaga celiso siba siday ka fududdahay hadday khiyaaraad badan kuu furan yihiin oo kala fudud khiyaarka fudud qaado markaba ha ka bilaabin khiyaarka ugu culus inaadad ku qasbanaato mooye haddaad ku qasbanaato oo ninkiiba hubaysan yahay oo inuu ku dilo doonayo dee khiyaaraad kale kuma furre dhag ka sii waa nin adigu rabo sooma hubbuuna kuula baxay kaasi khiyaaraad kuma furra laakiin hadday jirto xaalada ay khiyaaraad ku furan yihiin oo dibkiisana ka nabadgeli karto kana baaqsan karta dilkiisa haddaad heli karto taas qaado wa macnahaasi culimmadaa u badan احاديث laga diloo dilishan karana waa jira waxa kamid ah mesela hadith abi hurayra wuxuu yiri nimba nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu rasuulka ilaahay araayta in udiya ala mali kawar rasuul ilaahay hadii xoolahayga lagu soo xadgudbo markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa ashhid illah ilaahay ku abhiyo waxa tiraahdaa warniyo ilaahay darti igu daa farahayga ah ilaahay darti ah ilaahay ku weydiiso buu inuu ku daayo wuxuu yiri fa in abu calayya haday diidan haday ilaahay dartiisa soo dhaafaan ka war oo agtooda ka socday markaasuu nabi xulus allah sallallahu alayhi anshidillah mar labaad ilaahay dartii ku abi marniyo ilaahay dartii ku daa ku dhe ku cel wuxuu rasuul haday diidan fa anshidillah mar saddexaad ku celi marka saddexaadna haday socday diidan nabi xulus sallallahu alayhi wasallam faqatil markaa dagaalan war ma yaale nin ilaahay ugu da'atiriyo ilaahay ba soo sooba jiiray buu socon waay kaas la dagaalan buu wuxuu ku yiri fain qatalta fa in qutilta fa fil janna wa in qatalta fa fil nar hadii lagu dilana jannadaad geli haddaad isaga dishana naartuu geli ahmed ibn sa'id soo saaray asluhu fi sahih muslim wa hadith kusugay isagoo anshid anshida ayna la soconin muslim baa soo saaray waxa uu markaati kacaya xadiidu mukhaariq sidoo kale marka waxaa loo dalishanayaa nabigu markiiba muusan dhihin kawkasi laakiin muxuu yidhi khiyaaraad kale haddaad heli karta qaado sooma ilaahay ku abhi ilaahay ku weydii ku celi ku celi ku celi markuu socon weydo la dagaalan markaas xadiidka mukhaariq baa sidoo kale u markhaati kacayo nin baa nebigu yimi sal lla alay wasalam markaasa wuxuu yidhi yaa rasuul allah الرجل يأتيني فيريد مالي من بقى إيمانا مركزه حولها يقربا مركز النبي وحول صلى الله عليه وسلم ذكره بالله آه الله حسوسي الله حسوسي يو ور إلهي كبقني آه واني آه وعقل علي لا أظن فإن لم يذكر بولي واندي إيا الله حسوسين تيبا هدي سعوه إذن وديدنا مركز وحول فاستقع عليه من, من حولك من المسلمين marka waxaad la kaalmaysataa oo aada ugu yeerataa wixii muslimiin ah agagaarkaaga jooga war muslimiinow kale ninkan iga qabta dheh ayib wuxuu yidhi fain lam yakun xawlii axadu min almuslimiin wax muslimiinaba haddayna agtayda jooginna oon ugu yeedho oon kaalmaystana markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slm fastaqi calayhi assultaan madaxda iyo dowladda la kaasho markaa madaxda kaalmayso dawladda kaalmayso yani intaa waxaa laga cararaya dilkiisa inta laga fakan karo waa marka dawladdii iyo wixii aad heli karto ugu yar wuxuu yidhi fa ina asulaanu cannii haddiiba dawladdii iga fog tahayna dawladdii haddayna warkaygana maqli qayladayna maqli iga durugsan tahayna maxaan samaynaya nabigu wuxu uhi sal ly slam qaatil duuna maalak maalika xata takuuna min shuhadaai alaakhirata aakhirati aw tamnaca maalaka xoolahaaga difaac ilaa aad ka noqoto shuhadada aakharo ama xoolahaaga aada ceshato iska celi markaa way macna ila warku markaas jid kale dhawaa xilmay sooma khiyaar kale ku furan ma jiro nasaa'ib soo saaray bisanadin xasan shakhsiya sheekh albani fi al-irwa uu kuleeyahay ahadiista marka waxaa laga qaadanayaa waxa ay fuqahadu yidhaahdaan addafcu dafu bil ashal fal ashal sida ugu fududahay yaa la doonayaa inaad isaga celiso dhaalimka laakiin adoo khiyaar fudud heli karo isagiina ku badbaadi karo inaadan ka bilaabin khiyaarka culus taas ee xadiistaasi ayay daliil u tahay وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وحوري قاتل واحد دغالم يعلى بن أمية رجلا نبو لا دغالم يعلى بن أمية أي نين لا دغالم في رواية أظن أولها رواية قارقود كدغيا فعض مركاسو قنيني أحدهما متكود با صاحبه متكي كلا قريني labadii nin ee dagaalamay oo isgacan dhaafay ayaa midkood kii kale qaniinay fantazaca markaasuu ka soo siibay oo ka soo dhufsaday yaddahu gacantiisii min famihi afkiisa taqriiban riwaayad qaarkood waxay leeyihiin gacanta qaar waxay tilmaamayaan far buu ka qaniinay qaarna waxay leeyihiin dhudhunkuu ka qaniinay qaarka dhudhunkaana xoog badan riwaayadka dhudhunka tilmaamayaa xoog badan marka dhudhunkuu ka qaniinay markuu ka qaniinay oo uu xanuunsadayna gacantiibuu ka soo dhufsado afkii kala afkiisa ka soo dhuf ka soo saaray macna fanazaca marka wuxuu soo siibay saniyatahu iligiisa foolka ah riwaayada kale waxay labadii fool baa soo baxay wada ninkuu u qaniinsanaa markuu gacantii soo dhuftay labadii fool baa soo raacay oo bannaanka kusoo dhacay fakhtasamaa markaasay doodeen ila nebiy nebiga xaggiisay u doodeen sal alla lay waslam oy u dacwoodeen oo ninkan wuxuu sheeganayaa foolashiisii foolkii foolashii ilkii iga dhacay nebi allow ha lai xaq dhawo ah, tanuu dacwoonaya ninkan la qaniinsanaaba asagu garta ma hayste ninka isagaa macnaha gar loo haystaayo ilkihii baa laga rabaa inuu gudo faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam yacudu ayacudu maqaniini axadukum midkiin كما يعض سيده وقنينو كليته اما يعض يعض اي يعض مقنين يا احدكم متكين كما سيده يعض وقنينو كليته الفحل نافك قودع رتيغا رتيغو سيده وقنينو كليته ميو متكين وقنيني لا دية وحمق الله اسغا وما سغنانه وحق يمقع وليه ما جربو من سيده رتيغا ددك مخو هاي الرغاي xool xagee uu ka helwaa faxliga waxaa la yidhahdaa asal ahaan geela labkaa baa la yidhahda laakiin haddana waxaa loo isticmaalaa xayawaanaadka kale kuwooda labkaana waa loo isticmaalaa khaasatan midka qoodha ah ee loogu talagalo xoolaha inuu rimiyo ayaa faxliga la yidhahda ayb متفق عليه البخاري ومسلم بصوصاري واللفظ لفظ قول لمسلم بو اسغناداي جماعه وريسي الا ابو داود مويه ذات حديث يعلى بن اميه يعني لفظ كلا وحوها ايدع يده في فيك ها ورما waxaad rabtay inuu gacantiisa afkaaga u daayo taqdumuha kama yaqdum al-fahl udrugto sida ratigu wax ruugo ma waxaad ka filaysay nin aad qaniintay oo xanuunsanaya inuu gacanta meesha u daayo adiguna iska ruugto miyaad ka sugaysay buu ku yidhi waxaasay ku dhici karaysa soo ruux inuu gacantiisii la cararo xanuunka ka cararo maa waa tabiici waay war gacanta meesha u daa aniguna aan ku ruugo niyo wax soconaysa ma bale tayib waqti kala wuxuu thumma taati taltamisu alaqla ma marka kadib intaa sida ratigii wax u rugtay baan hadana inta timaadad waliba mag doonaysa miya la aqla laka bukul mag malihide xaqna malihide kactag baa lagu yiri tayib xadiidkaasi waxaa loo daliishan jinaayada iyo ruuxa dhibka gaadhay hadduu ku gaadhay oo layska dafcinayo inuusan xaq yeelanayn gardarradiisii baa la iska reebayay dhibkiisii baa la iska qabanayay isagaana hor ahaayoo daalim ahaa wixii isaga gaadhaayey xaq ma leh axaadiista hore maxay faa'iidaysay haddii la dilo inuusan xaq lahayn sooma kana wuxuu faa'iideeyey dil wax ka sokeeya haddii loo geystana xaq ma leh saas way ayib oo dhiiggiisu waa hadur dhammaanana male sidaasayna jumhuurtu ku tageen lanna waxay leeyihin fii xukmi saail waa fii xukmi saail ruux soo weeraray oo kumagay oo kaleeto macna waxaa la mida bay leeyihin ruux hub kuula baxay ha seef buu kuula baxay ama qori buu kuula baxay waadna u badinaysa inuu ku dilayo intuusan ku dilin baad kaga soo qaadi kartaa lanna waa aalim hadduuba kuulaba baxaba hub kuula baxo aadna u badinayso inuusan ku badbaadinayna kaana gardaraya intuusan kugu dhufanin baad ku dhufo dhiiggiisu waa hadur wax ka qaad male leanna waa saa'il aalima waay sidaasay leeyihi macna waa dafcu nafsi waay ijmac weeyaan masaa'ilsha noocaas oo kaleeta inta badan khilaaf kama jiro laakiin waxay shardi ka dhigayaan culimmada badankood marka oo dhiiggiisu hadur noqonayo ilkihiisi iyo wixii gaadhay aan waxba laga soo qaadaynin waa in dhibka uu kugu hayo sida ninkaa la qaninay oo kaleeto darar iyo xanuun waa inuu kugu hayo waana in sidoo kaleeto dhibkiisa sidaasi ka yar ay kuu suuroobi kartay inaad kaga takhallusto ayib oo matalan waxay leeyihiin hadday u suuroobi kartay oo jumhuurtaa shuruuddaa dhigay waxay leeyihin hadday kuu suuroobi karto ilkaha intaadan soo tuurin inaad daankao kale intaad feer kaga dhufato afka markuu kala qaado aad gacanta ka soo siibato si ilkihiisa aada u badbaadiso saas way macna adiga waa haddii uu ruuxa khiyaaraad kale u furan yihiin unbaa laga hadlayaa way macna ayib qaacidadu waxa weeye inta si fudud aad ruuxa dararkiisa isaga dafcin karto qaab adag lama qaato qaacidadu waa tahay laakiin maxaa ku furan oo khiyaar ah oo kale bay masaladu marka ku salaysmaysaayoo ay u khuduucaysaa macna qawaaciddaa iyada ana culimmadu waxay ka qaadanayaan waxaan u jeedaa dawaabidda waxay ka qaadanayaan qawaacidda kale shariicada nusuusta kale nusuusta kale ka qaadanayaan laana ruuxan kadaata saan horeba usoo soo sheegnay waa uun dulmigiisa iyo dhibkiisa in la reebo un waay maaha in dhiiggiisa la banaysto xoolihiisa la banaysto ma aha laakiin dulmigiisa iyo dhibkiisa in la reebo waay dhibkiisa muxuu ku reebtoomi karaa addaruuratu tuqadaru biqadarihaa qiyaasta marka ay daruuradu tahay ee laguu baneeyey ha ka badinin saas haddii dhibkiisu aad isaga dafcin karto inaad lugta ka jabiso nafta ka qaadin saas macna ku suuroobi karto inaad xabad aad lugta kaga dhufatay shirkiisa ilaa intaa isaga dafciso madaxa kaga dhufan lugta kaga dhuf ha dhaco isaga tag markaa haddaad heli karto waay haddaad sil in aad madaxa kaga dhufato mooy aadan sidii kale kaga badbaadi karin waa lagu ogolaya markaa madaxa kaga dhuf waa aalim khiyaar kalena kuma fura laakiin inta khiyaaraad kaleeto oo ka hooseeya kuu furan yihiin khiyaarkaa culus ha qaadanin ee nafta qaadaya wixii kale ka hooseeya raadi sidaas wey macnaha ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال ابو القاسم ابو القاسم وحوري والنبي صلى الله عليه وسلم لو ان امرا هدي الروح اطلع او calayka korkaaga uu ku soo daalacdoo gurigaaga soo fiiriyo bikayri idnin idan la-aan adoon u fasixin oo u idmin hadduu ruux gurigaaga soo fiiriyo ama dariishadda isha la soo galo ama albaabku meeshuu ka duleelaba isha la soo aadoo gurigaaga gudihiisa soo fiirsado soo daalacdo oo fa xadaftahu aada markaa ku ganto bixasaatin dhagax yar quruurux intaad qaadato marka aad ku halgaado oo fafaqa'ta aada riddo caynahu ishiisa aada riddo lam yakun ma ahaanin calayka korkaaga junaaxun wax dembi ah cidhiiri iyo dembi midina kusoo gaari maayo saas macana ayib وفي لفظ لفظ كلا وحوها ولأحمد أحمد السقنادي والنسائي النسائي وصححه وحنا صحيح ابن حبان با صحيحيه لفظ قاس وحو سيادية فلا دية وحمقة lahu isaga uma sugnaanin walaa qisaasa qisaasna uma sugnaanin ruuxa gurigaaga gudihiisa isha usoo laliyey oo wixii sir ee guriga kuugu taali doonaya inuu daalacdo kaa isagaa haddaad isha ka rito dembina kaasoo gaari maayo ilaahay agtiisa isaguna mag ma leh luguna laguna laguna qisaasi maayo isha lagaa ridi maayo laanna waa aalim waay waa aalim weeyo guryaha sidoodaba inay asturnaadaan baa loogu talagalayo inama jucila al min ajli an waay wa kii suratu nuur aadaabta guryaha marka la tago aadaabta muxuu ahay guryaha marka la gelayo guri la degan yahay oo dadka la degan yihiin waa ka lagaga hadlay ah aad idan weydiisataan ha gelina baa leeyahay ila la idin idmo tafaasiil farabadan baa laga sii bixiyay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam way sii sharaxday oo hadda waxa la doonayaa inaad guriga markaad idan dalbayso xataa aadan iridiisa isku aadinina dhinac uga istaagto sayna ishaadu guriga gudihiisa ugu dhacin ishu guriga gudihiisa waxay ku dhici kartaa un markii lagu idmo oo soo gal ugu yidhaah inta ka horreysa maya haddii intaad duumaalaysato ama dariishada aad isha kasoo rido ama aad albaabka kasoo rido adoon laguu idmin oo isha lagaa rido ishaadii adaa garanaya meeshaad ka raadsan lahay wabilahi towfiiq warkaagu waa aalim waxaa tahay la abaalmariyey baa lafdigiisu waxa weeye lafdigan axmed iyo nasaa lafdigan ay warinayaan man iطalaca ilaa daari qowmin bikayri idnihim ruux gurigoodiiyo daartooda may dad gurigoodiiyo daartooda ruuxii daalacda bikayri idnihim iyagoon u idmin oo fafaqa uu caynahu ishiisa ay ridaan falaa diyata walaa qisaasa magna male qisaasna male sheekh albaani wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim waa lafdigan dambe qisaastana meesha ka saaraya diyada iyo magtana meesha ka saaraya ama kan hore oo laa junaax laysa lam yakun calayka junaaxun isaga waa bukhaari muslim baa soo saaray ayib xadiisku macnaha uu kutusayo waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo keyrkii leanna waxay yidhaahdeen waa min baabi dafci saa'il ruuxa horarkee kusoo weeraray ee kaa gardaran iska reebiddiisa waa kan soo taqriirinay wixii isaga ku gaadha ila waxba laga soo qaaday saasumaana qalinatii kale way marka saailka guriga gudihiisa inuu daalacaba u soo qastay isagoo loo idmin waa gar daran yahay waana daalim sidaas daraaddeed wixii soo gaadho walow ishiisoo la ridana ha noqotee waxba laga soo qaadi maayo ayib fuqahada qaarkood xadiidkan waxay geliyeen isha marka la ridayo tafaasiil fara badan iyo dawaabid fara badan bay u dhigeen oo inteeda badan wax adilla cadcad aan lahayn ayib fuqahada qaarkoodna xadiiska wayba khilaafeen oo waxay yidhahdeen ruuxa isha lagama ridi karo waxaa loogu cudurdaarayaa ama naskaan gaadhin ama si kaleetay u qaateen waalxaqu maca man kana alxadiidu macahu ciddii xadiisku la jirankiisa yahay unbaa xaqu la jirankiisa yahay wadaadkii kale ijtihaade ee meel kale ay la martahay ijtihaadkiisa ajar allah ka siiya laakiin yani alxaqu axaqu an yutabac sooma aayadda qur-aanka iyo xadiiska iyo wixii nusuusta ku sugan ayaa la raaci wey macana وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وحول قضاء وحكم رسول الله وحكم صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بيرها حفظين توضا بالنهار مالنتي لحفظيه على أهلها ضدك بيرها إسكال كركوضو هذا حفظك بيرها حفظقودي إلى maalinkii wuxuu xilkaasi saaran yahay dadkii beeraha lahaa wa anna xifda almaashiyati xoolaha xifdigooda billeyli habeenkii la xifdiyana calaa ahlihaa dadka xoolaha le korkooday ahaatay wa anna calaa ahli lmaashiyati waxaa kaloo nebigu u xukumay dadka xoolaha iskale korkooda waxaa ahaaday maa asaabad wixii ay asiibto maashiyatuhum xoolahoodu bileyli habeenkii waxay asiibaan wixii habeenkii dhib ay la yimaadaan xooluhu dadkii xoolaha lahaa baa bixinaya ayib rawaa wariyay axmed axmed bawri wal arba'atu illa tirmidhi tirmidhi mooye wa sahaha wa sahih ibn hibana wa fi sanad isnadihina ikhtilafun ba kusuga ikhtilaf badan ba sanad ka ku jira sida xafid ku sheegay laakiin waxa sahihiyay al-imam sida bayhaqi uu ka soo guurinay fi khilafiyatihi ابن ملقن في البدر ويسونا كصحيحي حاكم وحل صحيح الإسناد ابن حجر في الفتح الباري هي إصابة الله ماذا بوحو كله وحديث سوغن بيوري شيخ الباني هو صحيحي في صحيح أبي داود حديث مرك حديث سوغن حديث كان واحد سوغن وحا إليه أقول لماذا قال كوضا سيدة ابن التركماني وكالته في الجوهر ayuu ku cileeyo wuxuu xadiisku idraab buu ku cileysay yahay ikhtilaafkaasi idraab buu keenay waxa lagu jawaabay turuqda xadiisku masino way kala xoog badan tahay hadday duruqda ikhtilaafku kale xoog badan tahana idiraabku dhib ma keeno xadiidku almuhi waa xadiis saxiix muxuu faa wuxuu faa-iideeyey xooluhu waxay dhib geystaan habeenkii dadkii xoolaha lahaabaa lagu leeyahay wixii maalintii ay dhib geystaanna dadkii inay hantidooda ilaashadaan la rabay iyo beeraha ayay ka ka hallowday mooyaane xoolihii iyo dadkoodi waxba loo raacan maayo macnaheedu waxa weeye habeenkii waxaa caada oo curfi ah in xoolaha la xareeyo sooma oo dadka xoolaha leh inay xoolaha ilaaliyaan beerihiina waa laga soo hoydaa sooma beerihii marka habeenkii waa iska dayacayn laanna xoolihii baa la xareeyey wixii marka habeenkii hallaado xoolo halleeyaan macnaheeda dadkii la rabay xoolaha inay ilaaliyaan baa dayacay sooma mar hadday dayaceenna wixii habeenkii xooluhu ay haleeyaan dadkii xoolo baa lagu leeyay maalintiina xoolaha foofa dadka beerahalana beerahooda ilaashadaan haddii beertaada maalintii xooluhu haleeyaan adaa dayacay sooma adaa dayacay wabitaali ninna u raacan maysid waay laanna ina xoolaha la foofiyo maalintii waa la yaqaanaa xoolaha laftooda waa la ilaaliyaa laakiin marar fara badan ama ruuxii bay ka fakanayaan ama lalama joogo ama sidoodaa lagu foofiyaa marka beertaada maalintii ilaasho aad ilaashooda soo wixii kaasoo soo aday ku jirtaa habeenkii soomaa ninka xoolaha oo xoolaha ilaali xadiidkaasi wuxuu tafsiiliyey sida uu leeyahay alimaam ashaafici iyo keyrkii wuxuu tafsiiliyey oo faahfaahiyey xadiidka Bukhari iyo Muslim ay soo saareen min xadiidi Abi Hurayra oo nabigu sallallahu alayhi wasallam al-ajma'u ha jurxuhaa jubaar ajmaaga waa xoolaha iyo wixii la mida bini aadamka ahayn xooluhu wixii dhib ay geystaan waa hadowa wax ka soo qaad ma leh asalku waa saas xooluhu waxay geystaan oo dhib ah haddii markaa aan lala soconin oo cid ayna wadinoo ama cid aynan eryeynin ama cid ayna kicinin oo aynan yacni waxa weeyaan sidooda waxay u geystaan ninna loo raacan maayo maalan geelii dad buu haraajiyey lo-dii dad bay maalan waxa weye geeska ku dhufatay arigii dhib buu geystay cajmaau jubaar waxba ka soo qaad male warniyo arigaagii ama geelaagii baa wax bi'iye kaalay bixi la dhihi maayo alcajmaau jumaar waxba lagama soo qaado saas maana asalku waa saas xadiidkani marka wuxuu faahfaahiyey ijmaalka xadiidkaa ku jirau tafsiiriyo goormo weeyo goorta xoolaha waxay geystaan waxba laga soo qaadaynin waa haddii ay maalinnimo wax geystaan xilligay foofayaan oo bannaanka aadayaan waxay geystaan waxba laga soo qaadi maayo amaa xilliga ay xaraysan yihiin oo dadkii xoolaha lahaa inay ilaaliyaan la rabay oo xerada ku celiyaan oo xidhaan xilligaa hadday wax geystaan waa lagu yeelan xadiidkani waa faahfaahiyey kaa horena waa mujmal macnahaasuna isku waafajiyey alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah midna waa mujmal midna waa mufasil ama mufasil waa isfasirayaan macna saas weeyaan waxaa la mid a waxyaalaha aan caqliga lahayn aan garashada lahayn oo dhan wax loo raacda ma jiro allahuma inuu bini aadam yahay mooye ibni aadamka hadduu caruur yahay ama dadka aan caqliga lahayn uu yahay dadka waalwaalan ama caruuraan waxba kala garanaynin dhibka ay geystaan ayaga weligoodaa lagu leeya ruux mas-uulka abaa ah bixinaya amaa birta iyo xoolaha iyo manoolaha iyo waxyaalahaasi dhibkaay geystaan ninna looma raacdo haddii markaasi nin ruux waday ruuxaasaa loo raacday masalan eh, baabuurka oo kale hadda maalan baabuurta iyo eh, diyaaradaha iyo Ehm, muxuu ahaayey tareennada iyo eh, wixii ay dhib geystaan ma tareenkiiyo baabuurkaa loo raacana mise darawalkaa loo raacana ya darawalkaa loo raacana darawalkaa loo raacana leanna dirtani dirtani haddii layska daayo nina kuma dhacdeen sooma meeshaasay tahallay mas-uuliyadna ma qaada birtani laakiin ruuxa mas-uulka ah waa kee waa ruuxa wada sooma waa meesha ay ku kala tagsan tahay sharciyada islaamka iyo andimada gaaladu andimada gaaladu waxaa lagu leeyahay baabuurkii baa loo raacanaya iyo ninkiisii hor birtan ninkii lahaayay meel buu ka ogaa nin mas-uuluu u dhiibee ninkii mas-uulka ahaayee birtan mas-uulka ka ahaa baa la dabageli wixii u haleeyana isaga haleeyey hadduu cid ku dhufto hadduu gediyo hadduu dad baabi'iyo hadduu muxuu ahay wuxuu geystay isagaa iskale amaa birtani meel loo raacan ma jiro alcajbaau jibaar taas wa وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل من دحدي معاذ ورينيا في رجل من دحدي او اسلم من ارنكي وي نينكاسو اسلم اسلامي ثم كدبنا تهود يهودوبي نينكاسي ارنكيس ايا معاذ وحو يري لا اجلس فريسا مايو حتى يقتل الى لدلو قضاء الله الهي حكم كيسي وي ورسوله يا رسولك الله حكم كيسي وي الله يا رسول كيس حكم كيس حكم كودي فأمر مركزا لا أمر به منك فقتل مركزا لدلي متفق عليه بخاري ومسلم وصحيح طيب حديث كاسي وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يمن مركي لفرتي وحو أدري أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري بأغدقي محو أهاي أما قدومية أغدقي oo gobolkaas uu mas-uuliyadiisa u diray oo gacanta ku hay qayb ka mida yaman ayuu mucaadna u diray mucaad iyo marka abu muusa waa la iska daba diray oo yaman baa loo wada diray laakiin laba aag oo kala gedisan baa loo kala diray abu muusa horreeyey mucaad baa ka daba tegey mucaad markuu abu muuse u tegey wuxuu u tegey nin u xidhan war ninkani muxuu ahaa ninkani waa nin yahuudiyo intuu islaamay islaamnimadii ka noqday oo yahuudinimadii dib ugu noqday intaas baanu leelahay islaam oo waa karilaana war diinta kusoo noqo markaasuu mucaabi wuxuu yidhi maba soo degahayaba gogol baa loo dhigay oo barkin baa loo dhigayoo waa la soo dhaweeyo soo fadhiistaa la yidhi mana soo degayo mana fadhiisanayo ilaa la dila buuri markii baa la qabtoo la dilay wuxuu yidhi sidaasi waa xukumka alle iyo xukumka rasuulkiisa wa nin ilaahay intuu islaamnimo iyo tawxiid ugu nicmeeyey nicmadii ku kufriyey oo gaalnimo ka doorbiday xal aan dil ahayn ma leh sidaasi waa xukumka alle iyo xukumka rasuulka ayuu yidhi xadiisku marka sidaas wa fii riwaayatin waxay ahayd oo liabi daawuudda u sugnaaday riwaayo kaloo abu daawuud u warinaya waxay ahayd wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi qad istutiiba mid towbad la weydiiyey qabla daalika markaa ka hor intaan la dilin baa ka hor waxaa laga codsaday inuu ka soo noqdo gaalnimadiiyo diinta dib ugu soo noqdo ah, istitaaba waa towbad weydiin waay towbad baa laga codsaday iyo la weydiiyey waa saxiix wey xadiidkaas saxiix wey in towbad la weydiiyey waa saxiix oo maalan abu muusa alashcari xadiidkiisa weeyaanoo waxaa loo keenay nin baa loo keenay islaamnimada ka baxay fadacaahu cishriina leylatan aw qariiban minha labaatan habeen buu diinta ugu yeedhahay ama ka badan markiiba inta lasoo qabtay qoorta looma casaynin laakiin labaatan habeen buu xidhnaayo intaa uun diinta loo bandhigaah war niyow ka noq war islaamnimada ku soo noq war gaalnimada ka soo noq intaasaa lagu celceliya saas macana mucaad baa markaa yimid mucaad markuu yimid oo loo sheegay ninkan arrinkiisa isaga laftiisu riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan fadacaahu faabaa mucaad laftiisaa u yeeray oo diinta islaamnimada u bandhigay markaasuu diiday faduriba cunuqahu aw fadaraba cunuqahu markaasaa qoorta laga jaray in marka towbad la weydiiyey intaan la dilin oo labaatan beri iyo ka badan towbad la weydiinaya inuu diinta kusoo noqdo ziyaadadaasi abu daawuud baa wariyey wayna sugan tahay ah. wuxuu leeyahy sheekh albani saxiix ulislaam buu leeyahy xafid ibn xajarna fi lfatxi wuxuu leeyahay riwaayo kaleeto ama lafdi kaleeto mascuudin la yidhahdo uu warinayo oo wuxuu yidhi falam yanzil xataa daraba cunuqahu wamassa taabahu mucaad ibnu jabal markuu yimid muusan soo degin towbadna ma weydiinin ee ha la dila unbuu um, yidhi waana la dilay wax towbadna ma weydiinin lafdigaa markuu keenay xaafidku wuxuu yidhi lafdigaasi wuxuu caaridayaa ama ka hor imaanayaa lafdiga sheegaya mucaad inuu towbad weydiiye isaguna lafdigaasaana xoog badanoo inuu mucaad isaguna towbad weydiiyey baa ka xoog badan lafdiga odhanaya toobad muuse weydiinin marka horeyna abuu muusa alashcarina wuu ku daalay oo muddadaasuu u bandhigaya mucaadna markuu yimidna waa u bandhigay markii la kari waayeyna waa la dilay taasuu xoojinaya xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah saas macala riwaayadku wuxuu leeyahy qaarna waa mutlaqa oo maba ina sheegin ma toobad ma la weydiiyey mise lama weydiinin qaarna waxay leeyihiin wuu weydiiyey qaarna waxay leeyihin ma weydiinin kuwale wuu weydiiyey baa sax kuwa ka aamusayna kama hor imaanayaan sidaasuu leeyahay xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah ayib وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيد من بدل روحي بدلا دينه دينتي سروحي بدلا فاقتلوه دلا دينه ذات وإسلام لماذا روحي دينتي إسلام لماذا انتو بدلوا dila rawahu buhaari baa wariy xadiidka dhamaystirkiisu wax weeyaan cikrima waa warinayo wuxuu leeyahay cali baa waxaa loo keenay bizanaadiqatin fa axraqahum dad diinta ka baxayoo diinlaawayaal ah taa cali loo keenay dad waxay ahaayeen rumaysnaa inuu cali uu yahay ilaah caliyow ilaah nagu waaba adigay ku dhaheen zanaadiqo diin wayaalay ahaayeen cali markii loo keenay dab buu shiday markaasuu dabkii ku guray ayagii oo dhan ba wuuba gubayba ibn cabaas baa warkii loo sheego waxaa la yidhi cali dad noocaasuu gubay markaasaa ibn cabaas wuxuu yidhi low kuntu ana lam uxriqhum aw lam axriqhum haddaan aniga ahaan lahaa ma gubeen buuri maxaa yeele nebigu wuxu yhi sal lla alay wasalam laa tucadibuu bicadaabi illah ilaahay cadaabkiisa waxa ku cadaabina yacni dabka wax laguma ciqaabo sidiisaba xataa noolaha kale noolaha kale xataa shareecadu in la dilo ay qabto dab in lagu dilo waa xaaraan ibni aadan iska badaayo maxaa yeelay naarta iyo dabka allah khaas la-a ah inuu wax ku ciqaabo addoommadiisa umuusan fasixin inay wax ku ciqaabaan marka ibnu cabaas wuxuu yidhi anigu dab kuma gubeene oo taa nabigaa diidaye ولا قتلتهم وانسان ليل الهابور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال النبي وحوري من بدل دينه فاقتلوه منك دين تيسا بدل الدلاء ودين تكبح تاسانو حسكن لها مركا وان ليل الهابور لكن مقبوين حديث مركا سوى تاسوليه طيب الحافظ بن حجر وحو تلمو شيغيا او فتح الباري كوكياني حديث كان قصه قطسيسو كفافحسن oo uu sanadkeedu xasan inuu tilmaamayo oo sheegaya cali ibn abi aalib intuu sallaynin dadka iyaga ah inuu dhowr goor u bandhigay inay ka soo noqdaan diin la'aanta gaalnimada inay ka soo noqdaan inuu dhowr goor buu u bandhigay oo diideen qisadaasi waxa way xaafid xajar fatxulbaarigu ku keenay waxayna leedahay cali bn abi aalib baa waxaa lagu yidhi ina huna qawman calaa baabi lmasjidi yazcumuuna anaka rab anaka rabbuhum caliyow iridda masaajidka waxaa jooga dad sheeganaya inaad rabbigooda tahay adugu inaad rabbi u tahay wuu u yeedhay marka markaasuu wuxuu ku yidhi weylakum maa taquuluun war balaaya idinku dhacdee maxaad leedihiin maxay tahay wax laidinka sheegaya markaasaa waxay yidhaheen anta rabbunaa wa khaaliqunaa wa raasiqunaa bay dhaheen adigaa rabbigana ah adaa kiina abuuray ah adaa arsaaqdana na siiyabay dheh ilaah kaloo naqaanama jira adaa ilah noo abay dheh cajab markaasaa wuxuu yidhi weylakum innamaa ana cabdun mislakum aakulu acaama kama ta'kuluun wa ashrabu kama tashrabuun war balaaya idinku dhacdaye addoon idinkoo kala abaanahay sidaad cuntada u cuntaan baan u cunaa sidaad u cabtaan baan u cabbaa waan baahnahay wa sooma waan baahnahay ma ruux baahan ma cid baahan baa ilaah noqon karta saas daradeed qur-aanka waa ka warkii ree bani israa'iil laga warramaya nebi ciise ilaah ma aha waa ka rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala kaanaa ya'kulaani acaam isagii hooyadiiba cuntaday cunaan baa laga cuntaday cunaan maxaa laga wadaa waa baahan yihiin sooma cunto kama maarmaan war waxaan cunto ka maarminoo hadduu cunto waayo dhimani miyaa ilaah noqon karaa mayo war saad wax u cuntaan baan u caba cunaa oo saad wax cabtaan baan u cabaa oo addoon idinkoo kalaana maxay tahay waxaad leedihiin markaasaa waxay yidhahdeen wuu sii waday weli wuxuu yidhi in aطactu allaha ahaabanii in shaaa wain casaytuhu khashiitu an yucadibanii idinkoo kalana haddii aan ilaahay ateecana wuu i abaal marin hadduu rabo haddaan caasiyana waxaan ka baqayaa inuu i cadaabo fattaquu allaha warjicuu war ilaahay ka baqo soo noqda ilaahay ka baqo gaalnimada ka soo noqda fa abow waa diideen may bay kama tanaasulayn inaad rabbi noo tahay adigu ama wax cun ama wax cab ama waxaad doonto how rabbiga naa tahay dheh meel la mari mayo berri oo kale markay tahay iga kaxeeyey buuhi marka warkii markuu ku akhriyay bal waxoogaa inay soo waansadaan soo qancaano way ka tageen marka kaxeeyadu berri oo kale la soo celiyay marka markii berri oo kale la keenay fajaa qumbur qumbur nin la jiray oo cali adeegihiisa ahaan jiray baa cali u yimid marka markaasuu wuxuu yidhi qad wallaahi rajacuu yaquuluuna dalika alkalaam buu cali ow ayagoo sidii u hadlahaya bay soo noqdeen oo waa kuwa kugu soo socda buuli wax iska bedela xalay ma jiro anta rabbuna wa khaliquna wa raziquna bay weli taagan yihiin bu waana kuu soo socdaan cali tayib markaasaa wuxuu yidhi adkhilhum soo gelihum iken waa soo geliye marka sidii oo kale ku yidhi war maxaad leedihi rabbiga naa tahay raasiqa nagii baa tahay khaaliq war ka jooga war anigu addoon idinkoo kalaadahay sidii oo kale dhex martay haddana wuu celiyo baliga celiyo bal inuu warku anfaco waa la celiyey haddana maalinkii saddexaad baa la soo celiyey mise meeshii bay taagan yihi markaasuu wuxuu ku yidhi lain qultum dalika laaqtulannakum biakhbati qitlatin haddaad arrintaa dayn weydaan oo ka tanaasuli weydaan qaab laysu dilo qaabka ugu xun baan idiin dili doonaa idiin layn doonaa qaabka ugu xune dad loo dilo fa abow ilaa daalika waa diideen lallaabay dheheen ah, saan lagu dilin saasaan rumaysana cali abi aalib radi allahu canhu marka wuxuu amray in godod waaweyn laga qodo inta u dhaxaysa gurigiisa madaxtooyada ee uu dowladda ka maamulo iyo masaajidka inta u dhaxaysa godod waaweyn ha laga qodo buu xaabana ha lagu rido dab xoog badanna ha lagu shido buu sidii baa la yeelay markii dabkii la diyaariyey godadkiina la qoday wixiina isku habaysan yihiin ayaa markaa intuu yid wuxuu ihi innii taarixukum fiiha aw turjicu war niman yahu dabkaasaad arkaysaan baan idinku guri doonaa ama soo noqda imse goor baa la maraya war dabkaasaan idinku gurahayaaye haddii kale ka soo noqda fa abow an yarjicu waa diideen kama noqonaynadhe faqasafa bihim fiiha xataa ida xtaraquu markaasuu dabkii ku guray waa ku daadiyey iyaguna waaba ku daatay danba kama leh oo dee ilaahoodii baaba cadaabahaya xagee ka aadaya u ah meelay ka maraamara ibni aadamka balfiir aduu qanaaca adagiis si walba la yeeliyoo laga keri waa cali baa ilaah noo ah dabbay ka doorteen inay ku dhacaan way gurteen marka cali bin abi aalib markaasu wuxuu tiriyey beyt oo wuxuu yidhi innii idaa ra'aytu amran munkara awqadtu naarii wa dacawtu qumburaa markaan arkay arrin aan loo dulqaadan karin dabkaygii baan shitayo qumburna waan u yeedhay buui qumburow ka shaqee baan idhi kubur marka xadiidkaasi tafaasiishaa bixinaya ibni xajar wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan fatxulbaariga sidaasuu ku leeyahy muxuu faa'iideynayaa marka wuxuu faa'iideynayaa cali bn abi aalib dadkaasi gaalnimo meeshii ugu dambaysay ka gaadhay oo xataa wax kale iska dhaafay tawxiidkii rububiyada xataa uluhiyada ma kii rububiyada xataa inkirsan yihi haddana maca daalika intuusan laynin muxuu u bandhigayaa inay towbad keenaan soo ma war islaam kusoo noqda war tawbad keena wahaakada sidaasuu faaidayna marka ziyaadadata marka la socoto axaadiistani laba macnaba way inoo faa'ideyn macnaha koowaad waxa weeyaan ruuxii diintiisa bedela in la dili waa maxal ijmaac wala isku waafaqsan culimada islaamku la diidan min haythu al laakiin doodi waxay ka jirtaa ruuxa diintiisii ka baxay oo islaamnimada ka noqday hadduu yahay haweenay hadday tahay hadduu nin yahay lab yahay wala isku waafaqsan ama hadday dumar tahay abuu xaniifa ka doodayo wuxuu leeyahay haweenku hadday ridoobaan lama dilo wuxuu cuskanayaa axaadiis daciif iyo aahaar daciifa ah. iyo xadiidkii ku saabsanaa muslimiintu markay gaalada la dagaalamayaan dumarka ayaan la dilin war waxaa la yidhi taasi waa dagaal oo markii dagaal lagu jiro islaamku ma dilo dumarka ma laayo laakiin tani wax weeye waa masalo kaloo ruux ridoobo islaamka ka noqday baa laga hadlaya sidaasaana sawaabaho xadiidka cumuumkiisa rag iyo dumarba waa gelayaan taasi waa masalo meeshaas masalada labaad ee xadiisku ila faaiday xadiisku ila faaidayen waxa waaye ruuxa gaaloobay intaan la dilin waa in loo bandhigo inuu ka soo noqdo khaladkii oo uu islaamka dib ugu soo noqdo macnahana waxaa qaba jumhuurulculamaa badanka culimmadu waxay qabaan intaan la dilin in towbad la weydiiyo ee markaba qoorta laga jaray sidaas man khilaafiye weeyaanoo daahiriyadaa khilaafsan culimada qaarkood waxay leeyihin bukhaari saniiciisa fii saxiixi lbukhaarina waa laga fahmayaa istitaabada in toobad la weydiiyo inuusan agtiisa ka ahayn laazim ka ahayn daahiriyaduna saasay qabaan laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in ay tahay in marka hore toobad la weydiiyo soo noqon la yidhaahdo intaan la dilin macna sidaas weyaan ayib وعنه رضي الله عنه لأنه إسلامك معها محوها معناه معها انت روحا islaamnimada loo soo jeedi karo la islaamin karo islaamku wuxuu ka doorbidahayaa taas dilkiisa intuu gaalnimo ku dhiman lahaa waxaa laga doorbidayaa haddayba suuroobi karto in islaamka loo soo jiido saas daraaddeed baa xataa gaalada xarbiyiinta ee dagaalka lagula jiro in aan dagaalka lagu qaadin ilaa loo bandhigo islaamka loo bandhigo allahuma in horeyba dacwadu ay u gaadhay mooye haddayna dacwadu gaadh marka hore waa in islaamka loo bandhigo xadiiskii cali bin abi aalib saddex arrimood u bandhig baa la layidhi kay kaa yeelaan na qaado tawxiidkiiyo islaamnimada u bandhig marka hore hadday kaa diidaan waxaad u bandhigtaa in jizye laga qaado xoolo laga qaadi sidaana ay muxuu ahaay ku nabadgelayaan hadday kaa diidaan ilaahay tala saaroo la dagaalan marka asalku waxa weeye dadka inta la heli karo inay islaamka soo galaan kii ka baxay inta la heli karo inuu soo noqon karo jaaniskeeda waa in la bixiyo laanna islaamku sidiisaba kuma haliilo kuma haliilo yacni in wax la diloo dhiig la daadiyo maqsad awaliya uma aha maqsad awaliya uma aha maqsadkaasi wuxuu imaanayaa markii ay suuroobi weydo dadkan in gaalkii diinta ka noqdayna islaamkii dib ugu soo noqon laga keri waayo kii gaalka ahaana laga kari waayo ama dacwada qaado ama jizya bixi sidaas macna wa anhu radiyallahu anhu wa mu'adh ibn jabal anhu mu'adh halagoon radi ma mu'adh ma ibn abbas wa an ibn abbas halagoon radiyallahu ta'ala anhu anna a'ma nin indhala ayaa kaanat waxay ah waxa ahayd lahu isaga ummu waladin ah ummu walad waa adoon u ilma dhashay walad buu lahaan jiray oo tashtumu cayda annabiya nabiga cayda sal lay waslam oo wataqacu dhacda fiihi nabiga ku dhacdo wax ka sheegta haweeney macnaa waxa weye addoonu ahaydoo haddana weyl bulasho oo xaasaysanahay oo xaaskiisa ah ahay ayuu qabay oo marka nebiga wax ka sheegto cayda aflagaadaysa fayanhaaha markaasuu ka reebi jiray aa nabiga cayddiisa oo falaa tantahi ma reebtoomayso yani si kasta hadduu ula hadlay waa ka kari waayay inuu nebiga cayday wax ka sheegto buu ka kari waayay waana xaaskiisii ilmay u haysaa falamaa kaana markuu ahaaday daata leylatin habeen mid habeenu saaxiiba habeen habeenada ka mid a ayuu akhada wuxuu qaatay almicwala ah, micwalkiibuu qaatay micwalku waa faaso kale ayuu qaatay fajacalahu markaasuu wuxuu yeelay fii banihaa caloosheeduu yeelay ayadoo hurda intuu caloosha ka saaray wataka markaasuu cuskaday calayhaa korkeediibuu cuskaday faqatalaha markaasuu dilay halkaa calooshaa intuu ka saaray buu isaguna isagii oo dhan xooggiisiina cuskaday markaasay gudaha u gashay wuu dilay marka sidaasay nafti kaga dhacday fabalaqa dalika markaas arrinka balaqa wuxuu gaadhay dalika arrinkaasi annabiya nebiguu gaadhay sal alay wasalam oo ninbaa xaaskiisii xalay dilay baa le oo kow ka siiyey rasuulilahi faqaala nabigu wuxu uri sal lay slam alaa hoy ishhaduu markhaati ka noqda fa inna damaha dhiiggeedu hadarun ama hadrun waxba kama jire dhiiggeedu wax kasoo qaad ma lehe ogaada buu nabigu uri sal lay slam rawa abu daawuud baa wariyey wa ruwaatuhu xadiidka ruwaaddiisuna hiqaatun waa rag lagu kalsoon yahay wey sheekh albaani baa saxiixiyey kama fi saxiixi sunan abi daawuud iyo nasaa-i ibn cabdilhaadi sidoo kale iyo ibnulqayim ibnu taymiya iyo keyrkood xadiidku wa xadiis saxiix xadiidka dhammaystirkiisuna wuxuu ahaa cikrima baa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas baa noo warramay wuxuuna noo sheegay nin indhala oo haweenay addoon u ahaan jirtay u ilmo dhashay ayaa waxay ahayd mid nebiga caydoo wax ka sheegtay wuu ka reebi jiray meena reebtoobi jiray si walba yeelow ka celi waayo habeen habeennada ka mid ah ayay marka bilowday inay nebiga wax ka sheegto caydo markaasuu intuu qaatay miqwalkii ayuu caloosha ka saaray oo ku taagsaday oo cuskaday wuu dilay ayib wax alla wixii meesha joogay carruurtii oo dhan bay marka dhiiggii ila markay dhimatay dhiiggii baa gurigii intuu qabsaday buu ilmihii wax walba dhiig baa dhulkii baa qabsaday markuu waagu bariyay baa qisadii nabiga soo gaadhay sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi slam anshudu allaha rajula facala maa facal lii calayhi xaqun ilaa qaama buu nabigu sallallahu alayhi wasallam allah waxaan ku weydiinayaa buu oon alla dartii ku weydiisanaya nin waxaa sameeyey xalay wixii dhacay oon xaq ku leeyahay inuu istaago ninkii xalay waxaa sameeyey xaqna aan ku leeyahay ilaahay baan ku weydiisan ha istaaga buui <clears throat> faqaama alacmaa ninkii indhahalaa baa istaagay marka yatakhafa annaasa wahuwa yatazalzal hadduu soo istaagayna dadkii buu ka soo tiltallaabsaday asagoo weliba ruxanahayoo gargariinahaya ayib xataa qacada bayna yaday nabiy sal alay slam ilaa uu nabiga hortiisa soo fadhiistay markaasa wuxuuhi ya rasuul allah ana saaxibuhaa nacam haweeneydaa la sheegaya xalay la dilay aniga way saaxiibkeed anaa ninkeedii kaanat tashtumuka wa taqacu fiika faanhaaha falaa tantahi waasjuruha falaa tanzajir rasuulku ilaahay oo aday ku caayi jirta waxbay kaa sheegi jirtay way ku aflagaadayn jirtay si walba haddaan uga reebayna waan ka kari waaya ayib waliya minhaa ibnaani midla lu'atayni laba wiilba ii dhashayoo sida luulka oo kale ah laba wiiloo aad u quruxsan oo qaali ah bay ii dhashay ayib wa kaanat bii rafiiqatan haweeney aad iigu dhimrisa oo nugul oo qaali ah oo aad iigu naxariisatana way ahayd buuli carruur qaaligana way ii dhashay anigana ii roonayda waa ii sicnayd waay marka wuxuu ka hadlayaa bimacnaa inuusan xumaan dhexdooda yaallay u dilin aniga way ii roonayd ilmana waa ii dhashay laakiin waxaan ugu adkaysan waaye way ku caayi jirtay markay ku cayday xalay oo ay caydii aflagaadadii bilowday ayaan rasuulka ilaahay sidaa u dilay markaasaa nabigu wuxuu sal ly wasalam alashhadu anna damaha hadar aw hadur wardadoo markhaati ka noqda dhiiggeedu wax kasoo qaad male leh xadiisku marka waa xadiis saxiixa maxaa loo deliishanoo loo keenay waxaa loo deliishanoo loo keenay nebiga caydiisa in ay waajibiso xadda alqatli inay dil waajibiso maxaa loo dilayaa waxaa loo dilayaa lilkufri cala sawaab ninkii nebiga cayd ula bareera waa la dili waxa loo dilayana waa gaalnimo xad ma ah daraaddeed haddii sidaa loo dilo laguna tukan maayo xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo muslim ahaan loola dhaqmi maayo ee waxaa loola dhaqmayaa gaal oo kale baktigiisunba meelaha la isaga tuuray lagu lagu asturaya laakiin muslim ahaan loola dhaqmi maayo saas macna nabiga waqtigiisii sallallahu alay wasallam way jirtaa dad badan oo caayi jiro aflagaadayn jiray oo qaarna ay gabay ku caayi jireen qaar ay si caadiya u caayi jireen oo qaarna uu laayey qaarna intay u yimaadeen uu iska cafiyey laakiin culimmadu waxay ijmaac ku yihiin oo isku waafaqsan yihiin sida sheekh islaam ibn taymiya alayhi raxmatullahi fi kitaabihi الصارم المصلوع على خاتم الرسول أفضل كتاب oo laga alifay way nabiga caydiisa wixii ku saabsan wuxuu ku soo guuriyey culimada islaamku inay isku waafaqsan yihiin nabigu markuu dhintay kadib cid xaqiisa cafin karta inaysan jirin saas daraaddeed ruuxii caayay xataa hadduu towbad keeno waa in la dilo laanna masaladu ma aha xaqullah hadday tahay allah waa u dhaafi karaa laakiin xaqii nebiga oo dhintay ninka galay oo caayay oo aflagaadeeyey kaasi nebigiina bannaanka ma joogo ma cafin karo ummadiisuna intay nebigii wakiil ka noqoto ama dowladdu wakiil ka noqotona xaqii nebiga ma cafin karto ma saas daraadeed xaddiisu waa in la dilo waay waxaa loo dilayaa kufri baa loo dilaya cala araajix waxaa la mid a ah cayda nebiga sal alay wasalam cayda maalan allah caydiisoo kale waxaa la mid a ah diinta caydeedoo kaleeto waxaa la mida ah malaa'igta caydeedoo kaleeto ruuxii caaya oo si badheera u caayaaya daqiiqadaasu horta islaamka ka baxaya xataa la dhihi maayo amuu jaahil yahay amuu iska yeelyeelahaya amuu kaftamahaya laga laga dhageysan maayo daqiiqadaaba waxaa la xukumayaa inuu kaafir yahay leanna ruux muslim ah oo uu jahli ka geli karo ma jiro allah tabaaraka wa tacaala iyo xaqa uu leeyahay rasuulka malaa'igta muxuu diinta ruux jaahil ka noqon kara ma jiro sooma si kasta uu jaahil u yahay waxbuu intaas inay muqadasaas ahay uu garan marka waa nin muxuu ahaaye badheer u galay waay marka waxaa loo dilayaa kufri baa loo dilayaa oo gaalnimo iyo riddaa loo dilaya ayb gaalnimo iyo ridda ayaa loo dilayaa haddii uu towbad keenoo soo noqdo saan sheegnoo gaalnimadii ka soo noqdo marnaba waxaan dhacaynin xaddii dilka ahy oo hadduu gaalnimadii ka soo noqdo xaddii nebiga wax ka sheegiisa ahaa baa weli taaganoo waa la xadaya macnaha oo macnaha xad ahaan baa markaa loo dilaya sidaas macna fadlash waxa weeye qasaaskaasi qaar baa yidhahda qaarna waxay dhahaan waa yaambada yaambada dhulka lagu qodana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana la yidhaahdaa eebada qaar baa ku itlaaqaya eebada warankeera gaaban qaar waxay leeyihiin waa bir yaroo gaaban oo iyaduna muxuu ahaa sida mindidoo kale qaar baa ku tilmaamay ayib xadiidka waxyaala laga faaidaysta waxaa ka mid ah haddii gaalku uu ballan ku jiro oo muslimiinta iyo iyagu uu ballan ka dhexeeya cahdi inaan la dagaalamin oo nabad la ahaado oo markaa ay nebiga caayaan ballantoodu inay jabayso iyo cahdigooda وبالتالي dhiigoodu banaanaanayo yani waxyaalaha cahdiga iyo ballanka jabiya waxaa ka mid ah inay muqadasaadka muslimiinta ay ku xadgudbaan oo maalan nebiga caayaan hadday nebiga caayaan ballantoodii waa jirta sidaasuu rajaxaya shekhu islaam ibn taymiya ibnu qayim iyo keyrkoodba waana sida axaadiista laga qaadano kacb ibnu ashraf markuu nebigu sal alay wasalam u diray saxaabada inay soo dilaan nebigu caayi jiray nebigu caayi jiray macna ilaahay buu dhibay iyo rasuulkiisa saas ay macna kitaab al-hudud hudud buu kitaab yahay hudud waa uquubooyin ama ciqaabo loogu talagalay dadka in lagaga reebo lagaga celiyo wixii ilaahay xarimay tabaaraka wa tacaala inta badanna xuduuddu waxay ilaalisaa waa cuquubaad go-an oo tiro leh oo qaab leh oo dunuub khaasa loogu talagalay in lagaga celiyo mujtamaca lagaga celiyo inta badanna waxay waardiyeysaa xuduuddu daruuraadka shanta ah ee ay ku taagan tahay nolosha bini aadamka oo ay tahay matalan diinta oo kale diintu waa daruurada ugu horeysa waaye ama maqsadka ugu horeeya maqaasida shanta ah diintii ruuxii ka taga hala la dilo soo lama dhig waa xad marka xadul qatliga waxay ilaalisaa maqsadka ugu horeeya maqaasida uguna muhiimsanee diinta ah waxaa ka mid ah qisaasta oo kale xadul oo ruuxii ruux dila in la dila ah taana waxay waardiyeynaysaa naftii naftii bini aadamka iyadoona waardiyeynaysaa gacangooyada suuga waxada gacanta la jarayo iyaduna waa xad iyaduna waxay waardiyeynaysaa maqsad maqaasidii ka mid a ah xoolihii baa lagu waardiyeynaya zinada iyo xaddeeda iyadana ama dil dhagax lagu dilo ha noqoto ama in la jeedla ha noqotee iyadana waxaa lagu waardiyeynayaa tarankii bini aadamka iyo nasligiisa waana maqsad kaloo maqaasidiya ah, sooma khamrada iyo daroogada iyo maandooriyaha xaddiisa iyo jeedalkiisa isagana waxaa lagu waardiyeynayaa caqliga shanta loo yaqaano almaqaasid alkhams ayaa xuduuddu waardiyeysaa saas macna shantaasi haddii mid ka mida khalal ku dhaco bini aadamka adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba khalal baa gelaya saas daraaddeed baa xuduudda loo dejiyey shareecaduna ay u dejisay ayb qaar baan marka soo marnay wuxuu ka bilaabay marka baabu xaddi zaani kii zinaystay xaddiisa ayuu baab u yahay xadda zinada waa kaan soo sheegnay oo hadda sheegayna waxaa lagu ilaaliyaa ee muxuu ahaayey bini aadamka iyo tarankiisa taranku inuu sii jiro abtirku sii jiro waxaa keenaya in zinada dadka laga ilaaliyo marka zinada laga ilaaliyo guurka loo fasaxo inta bini aadamku isguursanayo oo aabbihi hooye isqaba ay jiraan ilmay dhalayaan ilmihiina ayagaa mas-uuliyadi ka saarantao korinaya soo ma bini aadamkii sidaasuu kusii tarmayaa laakiin haddii la yidhaahdo uun midaad bannaanka ka hesho intaad qabsato waxay dhalaysa ha yaa korinaya carruurtii soo bini aadamkii taran goy maayo bini aadamku waa taran go-aya haddaan guri iyo ilmo la koriyo isaguna guri sii yeesha ilma sii koriya haddayna sidaasi jirin nasliga bini aadamku waa waana tan hadda yurub haysata wa yurub iyo reer galbeed soo balaayada haysato ma saas weeyaan naagihii dhala waa lagu kari laayay si walba leeyeen xataa xoolaa laydin siinayaa bale wadamada qaarkood haweentu markay uuraysato oo bisha toddobaad ay gaadho shan kun oo dollar bay leedahay hadda weli mayna dhalin ogow yani dhiirigelin waaye halla qalaa la say u socdeen u socdeen u socdeen baa falsafadoodii waxay gaadhsiisay inay dumarkii ku qancaan inaan dhalmadaba loo baahnayn markaasay maanta waxay ku cabaadayaan war waa laynaga batay war balaaya ina qabsan doonto war waa baaba'aynaa war waan taran go-aynaa war dumarkii ha dhaleen oo ruux aad meel foggeyseen ha dhaleen hadda kusoo celiya wagaas saas marka bini aadamku haddii aan zinada laga ilaalinin oo guurku uusan bedelkeeda gelin waa tana go-aya taa nasligaa lagu ilaalinaya nasligaa lagu ilaalinaya ilmihii iyo korintiisii halkaa way macna waxaa kaloo lagu ilaalinayaa zinadu markay faafto oo mujtamaca dhexdiisa ku faafto sida xadiiskii nabigu sal ly slam uu tilmaamayey zinada waxaa ka dhasha markay faaftaba cudurro aan adduunka horay usoo marin oo keeni kara bini aadamka in badanoo ka mida inay baabi'iyaan waana tan hadda jirta sooma ayrisku xagee buu ka yimi ayrisku xagee buu ka yimi soo zina un maa haddana waxa ugu badanee faafay soo zina un maa saas weeyaan marka shareecadu xuduudan ay dhigayso hadda gaal iyo gaal raac fahamkiisi iyo maskaxdiisu meel fogba gaari mayso ama umaba jeedo ama umaba jeedaba ama hadduu jeedo muxuu ahay fahamkiisaabaan gaari karaynin war zinadan lala dagaalamayo xuduudan laga ratibayo bini aadamka jiritaankiisii baa ku jira waladukaasi ka dhaadhe عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أو من الأعراب في باديها كمدة ذاتك باديها دايا كمدة أيا أتاء يمد رسول الله يمد صلى الله عليه وسلم فقال مركز يا رسول الله رسولك إلهي أنشدك الله ألا كقوي دين إلا قضيت حكمته lii aniga ii xukuntee bikitaabillaahi ilaahay kitaabkeeha iigu xukuntee ilaahay baan kugu weydiine kitaabka ilaahay iigu xugunoo gartayda igu sii faqaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi ninkii kale ishaystay wuxuu yidhi wa huwa kan dambaana afqahu ka fiqhi badan minhu xaggiisa kii ay shaysteenoo ka yara roonoo xagga fiqiga iyo fahamka kaga fiicnaa ayaa wuxuu yidhi isaguna nacam ha faqdi xukun baynanaa dhexdannada bikitaab illaahi ilaahay kitaabka ilahay lagu kala saar waadan lii iina idan nebi allow aan hadle xaggee buu kaga faqiisan yahy midka hore muxuu yidhi kitaabka ilaahay iigu xukun buu yidhi aniga ii xukuno kitaabka ilaahayna iigu xukun ninka dambena muxuu yidhi na kala xukuno kitaabka ilahay nagu kala xukun ninka ninkuna waa nin gartiisa meel soo dhigtay oo inuu garta leeyahayba isa siiyeyba sooma ha waraba haddaad meelba imaanayso gar dhiibanayso in lagaa helana way suri kartaa inaad heshana way suroobi kartaa sooma marka ninka dambaa ka faqiihsanaa rasuul ilah kitaab ilah lagu kala saarbu anigana hadalka i ogolow aan hadle faqaala nabigu wuxu uri sal ly slam qul dheh hadal qaala wuxuu yidhi ina bnii wiilkaygu kaana wuxuu ahaa casiifan nin ajiir ah casiifka waa ninka la shaqaalaysto oo hawl loo dirsada way ajiir waay ruux intaad shaqaalaysato aad haddana hawl u dhiibatay waxna aad ku siinaysaa ajiirka la yidhaha ama casiibka la yidhaha ina bni wiilkayga kaana wuxuu casiifan nin yacni waxa u ijaaran oo u shaqaalo u ah calaa haada kan korkiisa ninkanuu shaqaalo waahay xoolaa u raaci jiray fazanaa markaasuu zinaystay biimra'atihi xaaskiisiibuu ka zinaystay ninkii guriga joogay reerka ariga u raacayay unbay haweentiisu dhiibtay wa innii aniguna ukhbirtu waxaa la ii warramay buu yidhi markay arrintu dhacday oon odaygii wada xaallay waxaa la ii sheegay buu yidhi anna calabnii wiilkayga korkiisa inuu ahaaday alrajma dhagax ku dilid markii hore warka waxaa la ii siiyey wiilkaaga soo muusan haweentii ka sinaysan haa wiilkaaga horta dhagax baa lagu dilay haddii arrintu nabiga gaadho kow marka wiilkaaga furaan isidhi buuhi faftadaytu markaasaan ku furtay buuhi minhu xaggiisa waxaan kaga furtay bimi'ati shaatin boqol neef oo adhi ah wa waliidatin iyo addoon waxaan isiri buui war wiilka intaan lagaa dilin maxkamadda arrintu iyana gaadhin odayga heshiis la galo war boqol neefoo aryana iga qaado addoonna ku darso wiilkana ii sii daa heshiiskaasaan gallay buui heshiiskii markii la galay lagu kala tegay kana xayntiisii uu kaxaystay kana wiilkiisii uu kaxaystay sooma markii lagu kala baxay maxaa dhacna fasa'altu markaasaa weydiiyey buui ahlal cilmi culimadii baan dib ka warsaday buuri war arrintaasi bal ka warrama see baa loo xukumay haddii nebiga ay u tagto fa akhbaruunii waxay ii sheegaan buuhi anna calabnii wiilkayga korkiisa inay tahay jaldu mi'atin boqol jeedal wa taqriiba caamin iyo sanad la masaafurin wiilka lagaa dili maaye waa wiil yaroo weli guur u horrayna guur samaynin waa wiilka la dili maaye laakiin boqol jeedalna waa lagu dhufan sanadna dhulka waa laga masaafurin oo meelo kale kusoo dhamaysa saasay culimadii ii sheegan buu wa anna cala imra'ati haada kan haweentiisa ama xaaskiisa korkeedana arrajma inuu yahay baa la ii sheegay buui cidda la dili doonee dhagax lagu diili doonana inay xaaskiisa tahay baan soo ogaaday buui wiilkayga inuusan dhagax u dhimanayn laakiin naagtiisa la dili doono warkaasaa hayaabu oo culimadii iisoo sheegay <laughs> faqaala wuxu uhi rasululahi sal ly wasalam walladii mid baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay tahay aqdiyanna waan xukumi baynakumaa dhexdiinna bikitaabi illaahi ilahay kitaabkiisaan idinku kala saari alwaliidatu waa ka xukunkii alwaliidatu addoonta iyo walghanamu ariga lagaa qaatay raddun waa celis calayka korkaaga celis ku yihi maxaa meeshaa laga qaatay heshiis shareecada khilaafsan waxba kama jiro sooma heshiis xaq lagu burinayo oo xuduud ilaahay lagaga hortegayo ayaa la galay socon mayso xayntii waa ku celis addoontiina waa ku celis baa leeyahay وعلى ابنك ويلكاغ كركيسنا waxa ahaaday jaltu mi'atin boqol jeedal wa taqribu aamin iyo sanad min lama safurin masafurin sanada intaas horta wataas waqdu kallahu ya uraysu anas yarow uraysu anas saxabada kalla ila imraati haadaa kan xaaskiisa ku kalla subaxdii waagu markuu gaari uu markuu bariyo ninkan xaaskiisa ku kallaho aad fa in ictarafat hadday qirato zinadii inay zinaysatay oo wiilkaa ka zinaysatay hadday qirato farjumha dhagax ku dil buu nabi sal alayhi wasallam meesheeda iyadoo joogto ka taxallus muttafaq alayhi bukhari muslim ba soo saaray wa hada lafdhu lafdhiga li muslim buu usugnaaday xadiiskani macno faa'idey markaa xadiiskani wuxuu inoo faa'ideeyay ruuxu isagoon guur u hormarin oon guursanin hadday zina ka dhacdo xaddiisu waxa weeyaan in boqol jeedan la mariyo sanadna la masaafuriyo dhulka laga eriyo boqolka jeedal qur-aankaa sheegay sooma azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma miata jaldati sooma sanadka masaafurintiisana axaadiistaa ku dartay jamaahiiru ahlicilmina way qabaan waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideeyey haddii ruuxa zinadu ka dhacday uu guur saxa u horreeyeyna dhagax baa lagu dilayaa waxaa inoo imaan doonta axaadiis kaloo ku daraysa dhagaxa ka horna boqol jeedal baa lagu dhufanaya intaan dhagaxa lagu dilin baa boqol jeedal lagu dhufo boqolka jeedal kadibna dhagax baa lagu dilin waa haddii guur u horreeyo ruux guur saxa soo maray uu yahay rag iyo dhibun midku dooniba ahaada taana waxa weye xadiisku waa inoo faa'iideyn qaybtaa faa'iidadaa dambeo ruuxii guur u hormaray in dhagax lagu dilhayaa qur-aanku ma sheegin laakiin waxay ku timid qur-aan lafdigiisa la nasakhay laakiin macnihiisi iyo xukunkiisu weli baaqiya sida xadiidka cumar bin khataab radi allahu anhu heyrku ku sugan yani waxa weye ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakaalan min allah ay quranaya odayga iyo habartu waa dadka guuru horeeya laga wada odayga iyo habartu hadday zinaystaan dhagax ku dila cuquubo xagga ilaahay awey ah aayaddaasaa jirtay lafdi ahaan baa qur-aanka laga saaray laakiin xukunkeedii baa baaqi ah ijmaacii ummada saxaabada iyo culimmaduna saasay ku dureersameen oo masale laisku khilaafsaya ma khawaarijta iyo waxaan macno lahayn ayaa khilaafay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa xuduudda oofinteeda madaxa iyo dowladda ayaa oofin laakiin inay u xil saari karto cidday rabto oo dawladdu ay cid u diri karto hebel uu soo qaba la dhihi karayo oo la wakiilan karayo iyadana xadiisku waa inoo faa'iideynaya hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم